الحمد لله رب العالمين فداء أسرى بدر بدر kood la bafaali furushadoodi hada maxaluhu وamabxasuhu ibtidaء asri badrin bedr kood la bafaali furushadiyo hada maxaluhu وamabxasuhu istashaar الrasul sala الlahu عalyه وasalam ilahi rasulsaya lishoorey aصxaabahu aصxaab الrasul rasulka taasisa lishoori fi maagita lishoori yafcalu huwa rasuulka falaayo biasraa bedrin beder kuwood lagafaali kafalaw yaklishool fastashaara cumaru cumar iya lishooray calayhi cala rasuuli rasuul korshe lishooray bikatlihim katla alasraa ku lagafaali jirowsho yaklishoori wa ashaara abubakrin abubakarna ishaaray calayhi cala rasuuli an ishaaray an yubqiya huwa rasuulka ni baaqyeelo hum asraa bedrin baaqyeelo wayakuda gaado minhum min asraa bedrin ku gaadado alfida furasho kugaado litakuna hiya bididaasin haato quwatan awoodun haata lilmuslimiin muslimiinta awoodun haata cala lmushrikiina mushrikiintana awood kulahaada fawaafaqa rasuula sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshay may waafagay ra'yu abi bakrin abubakar ra'yisheeye waafagi waamara anabiyu nabag amri sala allahu alayhi wasalam an yuflita axadun axadun fakna ila bilfidaai furasho laykufakog wakana min arbacati alaafi wakana alfidaa furashada may haatay sin dhexayso min arbacati alaafin afar kun lakubilaaw ilaa alfi dirhamin ku dirhaman sin dhexayso oo kaliya haatay ama alfuqaraau fakiirintod faman kofala gofka yuxsin huwa manka suubiya alqiraata akriyo iyo walkitaabata walqorow suubiya acda rasuul rasuulka siyay sala allahu alayhi wasalam hu mankaasasi casharatan tumon yasi min sabyaan lmadina madina sabyaanteed kumide liyucalima huwa mankaas in taclimo hum sabyaantasan taclim wakana dalika tacliimu tacliimkaas wakana dalika tacliima tacliimtaso us awlaadi yaryaro oo yani tacliima wamay haadasay fidaahu fidaa man manka furashidiisa haadas saasa yani furashadii gaaladii lakufurdi wa ibtidaa asra bedrin istashaara rasuulu sala allahu alayhi wasalam horay mayhan sheegnay inay rasuulka iyo saxaabtis dulimaad gaadeen beder seedeen gaalidii beder laakurooyey todobaatana laakugafad laakugafaalay todobaatana laakudiriya sheegna kalkan todobaatankii oo laadhafaali iyo wahan hadda taladiiyo yaalo rasuulka iyo saxaabtis bataladahayaan ilan galaw maanaa todobaatankaas istashaara rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheelishoori asxaabahu asxaaba rasuuli rasuulka saabtisa lishoori fi maika lishoori yafcalu rasuulu rasuulka falaw biasraa bedrin beder kuwood la dhafaali kafalaw sawelana eri nimankan oo gaaladan a dhafaalmi todobaatanka todobaatanka qof e sawelana rasulka saartaglishoori yani lambar ai dhiibiday cumara fa ishaara cumar cumar ma ishaaray aleyhi cala rasuul ma ing ishaaray bigatlin gatli lsra haan lagafaali ini ladilo todobaatanka gaalada hal dilo eri cumar mana gaalo waha gaalo faaiidama le yani baraba adana dhowti weerarani gaada ana yani wakis ilaa hal dilo er mana weliba lam inti una gaado naxariisninam hal na ogaado lamba lanki garaabilis halin dhiibo eri mana anin abtagey halin dhiiboy hiblowna adisha halin dhiibo hilo lamba lanki garaabilis hal dilo er mana gaala hata yani un ixsaan inin hayna muslimiintana gaalo ixsaan inin hayna ogaadena kaasu shirki waahan gaalnimada madax shay odayaalka han e hal dhamaayo eren mana cumar saasa ra'yooy wa ishaara abubakrin abubakarna ma ishaaray alyhi cala rasuuli rasuul korshay man ishaaray an yubdiya huwa rasuulka ini baaqiyelo hum mushrikiinta oo la lagafaali baaqiyeel wayakuda huwa rasuulka gaadado minhu min almushrikiina kugaadad alfida furso kugaado abubakarna saa ishaaray isun abubakar in gaaladan haange kulley horta waakuhaanuna wal dhamaay haangna kugafaalmi duluwa fagabaana una yani awoodaan bahangnaaha dadgadaneen gaaladan langleeragoob madishay intaas beese hal saaroy wal halkugaado meesadyeedena awooda kuwaldadaan hubakigazaan gaalada markadiyo kala dagaalamaan sa abubakar na soo nishaari wayaakuda huwa rasuulka gaado minhu min alasraa an lagafaaliisho kugaad albida kugaado liyakuna litakuna hiya sidideedes nagato quwatan awoodang nagata lilmuslimiina muslimiinta awoodangka nagata cala lmushrikiin mushrikiinta korsho awood kula hadaya hubakigazaan mushrikiinta awood kula hadan saasa weeree fawaafaqa rasuula kolkan lamadaas ra'yiya dhiibdan yani marki dem rasuulka may waafagayn abubakar ra'yishay waana lamada ra'yiba waa rasuulka amaani wawaafaqa rasuulu rasuulka may waafagay calaa ra'yi abi bakrin abi bakar ra'yishay iya waafagi bacda an madaxa marki amaani bacdishe ra'sa saalixi saabi saxaabiyayni lamada saaxib saaxibayni wa ra'sa saaxibayni lamada saaxib abubakar cumar marki amaani bacdishe iyo abubakar ra'yishay waafagi marki amaanay rasuulka mera faqaala nabiy na may kagolay sala allahu alayhi wasalam ina masalaka abubakaraw masalka ada sifada ya ababakrin ababakaraw masalu ibrahima ka masali ibrahima nabilahi ibrahim sifidiis oo kale laska tilmaantasalatug maala ibrahim hadu hor meeray faman of al of itabicahu amanka rahayni an iraha lanki nabanimada ogolaado an iraha fainahu mankaasoy mini an hege ku ahaadi ter waman tacsaalanki waman of casaawi waman kacaasiyo ni ani caasiyono fa inaka ilahu ad gafurun alihi dhaafaw raximu naxariisaw etuwaay sariko yani waki masalam kolka nabiy llahi ibrahim siditisiy adi nadinata yani maylata ayla dilnay dadkan saletu mana wa ina matalaka ada matalka ya cumaru cumaraw adina sifada adaleto maylamid ata matalu nuuxin ka matali nuuxin nabiy nuux sifadiis oo kale letu qaala nuuxu may kagoolay alayhi salaatu nabilahi nuux meeray marki goomshay yani kun sin oo kal konton sino maahin intaas kadhex jaray yani usu usuwaay markaasa meeray rabbi laa tadar rabbi yaa rabbi rabeeyow laa tadar anta ilaahu in ku tabtoy cala alardi arada korshe in ku tabtoy yani min alkafiriina kafiriinta halkumiday dayaaran axadan axadan kutabto eri mana halinka n kutabtay gaalada dhong ilaahu baabi weri adin cumaro saasa lamidata naba nooxi lamidata hal dhamaayo elata gaalada macnaha kolka lamadinba faylatin eli macnaha marki sada lamadi o ra'yiban amaani iyo abubakar ra'yisheeye waafagi inkastoo gadaal haddana gadaal dhii doono yani waaki masalan dagaal dhii doono may ra'yida oo abubakar anrati rasuulka leero doon yani waaki may cumar diishe lahooji cumar may bua dadki ilaha ilhaamiya ka jari iyo lahoojiye me gaala yani horta fidiku gaal daasanga ledi gaalada daciifa managane mafidikugadasan ti cumara ilahina raay markiden cumara yani waa la raay ti inkooyay ahay ti cumar ma eragay yani waa kay rasuulka ooya abubakar ooyayan ankooy cumar markaasa mer ya rasuulalah may looyahay tangari macnaha hadii yani waa kay masalan looya y anina sin looyay may looyahay tan hadii oytun okoy wayton yani waa kay anin yani oytun asku sheenay may looyahay tangari macnaha markaasa mer walna degaali oo fidid nu qaadana gaalad inu furniyo lani dagaali saasa loo yahay neeri macnaa kolku cumar yani ra'yigiisa ilaahayni rahi subxaanahu watacaala kolku marki dember yani saaso wal haysado laakin may an qaadatay fidima gaadaas tanga leri macnaa wa kana min asraa kolkun sa fawaafaqa rasuul fawaafaqa ra'yu abi bakrin abu bakr ra'yishay waafagi arasuula waafagi walbadan an iswaafagi jara may lere ra'yu abi bakrin ka ra'yi rasuuli sala allahu alayhi wasalam abubakar raaishay rasuulka raaishay oo kale badan awal badan yee rasuulka yani abubakar ra'yooye abubakar oo may gabtoober sa gaboober rasuulkana waa kaga jaray macnaha mayala diinka may kadhisanta nugeela ka dhisanta yani waa kay may ra'yigiisugahay inkastoo yani dagaal naadiyay oo rasuulka dagaalay may ra'yigaas ratileri laakin faido banaaqi jartay macnaha may wala yani low dadkio ahe oo gafaaliyo eh, eh sada cumar la raaqaday yani dadki oo la dhamaayo fadi dad badan oo geeka yani diintan islaamka awood kuwaa dagan oo diinta fidiyan iyo meelalka waayo fadi awteeg iyo meelalka dhamaayo fadi imaamu ata kumiday imaamuna shaafic obooshay saaib eh dadki oo gafaallafale ka jarel kolka cumar raishi hadii la qaadada faday yani la dhamaayo fadi shaafi imaam shaafic dho meelalka waayo fadi lri mana awshig oo oboshig oo meelalka dil inta kukoy kolkun saasa nagada fadi kolka yani raayigii abubakar iyo yani waa kay kafakdi hata imam shaafic kahel markidam imam shaafic imaamki wina yo dintualan gobodil kaheli kolka yani fawaafaqa rasula yani rasuulka may waafagay ra'yu abibakrin bakrin wamara rasulu rasuulka may maray anlaa yuflita anfakon aad aad anfakon ila bilfidaay asaabti may lamray lang la aragob langkusahayo gaalka e ay bilaajtin kufakona inti fidin kugaado ay yani wakayta way sidiya kana min alasra dadka lagafaali may kumid hayay wahab bnu cumairin wahab bin cumer oo gaalki iyo kumid hay kana waliduhu walidu wahab wahab waalid oo cumer cumer bin wahab may haaday min ashad الnaasi dadka kankadon iya haadi yani wakay masala cadaawatan min cadaawatin odownamo lirasuuli rasuulka la odowsada sala الlahu alayhi wasalam dadka rasuulka odowka leya kumid hay falama usriya marki lagafaalay wahab waladhu waladu cumer falama usriya waladu waladu cumer cumer unug shay o cumer wahab leeraay marki lagafaali cumerka may leeraay cumer bin wahaba leeraay suarkakigusheekoyahay bu cumer bin wahab arishay oo wahab markii marki lagafaali ya itafaka huwa cumer may waafagay siran fi siri may kawaafagay maca safwan yani safwan macasheesir kawaafagi calaa an yusaafira huwa cmer ini safaro ila madinati madina ba wayaktula huwa cmer hadilo arasul hadir sal lahu alayhi wasalam rasuulkana hadili falama qadima huwa cmer markii galay almadinata madina galay safwan iyo cumera fadheedeen maka yani kacbada hoosiye fadheedeen may kashoorena ini yani wa kay an unuga lahaysado muamad saakis haysado angafalana kahaysado hado lankastaba unug shay qof shay afurdahay o an hadi malituhumaysada unuglanfurselingarage yani waki markaasa meray muhamed hadgile gaadme akdile safanlelelime eray low awlaaday kana cumeera meera kot low awlaaday lanka dhaafa un lahadafan low awlaaday lanka dhaafan hela fadi hata baa fadi maan malituhumaysadaw unugay walafurdaw lalinmalaye muhamadna gaadme akdile fadiya safana meeray awlaaduka maca awlaadi haadaya awlaadadida awlaadi haadaya sahanka imbilaw ambile may welasa hadil muhamad yani awlaadan alikin kafaalgaaday besriya kabay mana madina koy yani ta usilay mana ala an yusaafira kalheli ila madina an safara wayaktula huwa cumer dilaw arasula dilaw sala lahu alayhi wasalam taasa yani kaheliyan wa falama kadima cumayru cumer marki galay almadinata madina gali hufshay wad ablayti soosan kajarta dariyaw ya ra-aa cumar bn lkhadaab cumar bin khadaab ya aragi hu cumer aragi hordaangma hereer maka ba istaayan iska istaayan gaalnimo iyo islaamnimo lakasoo sameyn maayen wardaanba gaal islaadi jiran iswataayan cumar bin khadaab oo digtoon sugye aragi lankankalho cumer fa akbara huwa cumar an kabaray arasuula rasuulka an kabari sala allahu alayhi wasalam rasuulka an sheegi merayhin yani rasuul allah cumer bin wahba kan e kan kheerwed ma e sharwed waay cumer bin wahba kan e kheerna ma lasooda kulay sharay lakoy faqalaba huwa hal sheen halakliyeelen fadalaba nabiy nabad dalabay u cumeerkia dalabi hal shay noyle waji'a bihi bicumayrin cumeerkia lalakooy walama dakala cumayrun cumeer marki galay cala rasuul in galay misihaysa gali ya gaala cumayrun cumeer may ka goolay incamuu nicmoysada sabaaxan subax wanaagsan yari mana salaan jaahiliya waa jaahilida salaantiyo inta islaamkan koyna yasaas istaa ma jiran ancimuu nicmoysada sabaaxan waa baraka nicmoysada yani subax wanaagsan may ka dhiganta macnaa hay subax fayliya kadhigan salaanti oo saasahaydi faqaala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki maynka goolay lahu li cumer cumer mayngaray kad abdalana allahu ilaahiya nin bedeli taxiyatan salaamiya ilaahay nin bedeli taxiyadaas oo khayran khayr badan min taxiyatika salaamta ku khayr badan waay in ancami sabaaxantaada lefto salaamku khayr badana ilaahay nin bedeli ma y salaamta ku khayr badan salaam lislaami wahiya salaamtiyeede assalaamu alaykum assalaamu calaykum waay kalku asalaamu alaykum ini ertofa ilahay bima ancimu sabaxan salaan yani waki masalan yani waki baride hergele salaan mahaynati yani waki masalan baride hergele salaan ma eh salaamto maybua asalaamu alaykum mana asalaamu alaykum markaasasun meraya adi dhong mardhaw mardhaw daytidan kutabtiyari mana sun umera leegda adi dhong maxamed etata salaamto tidan lay hordaanka salaamo jartay mardhaw lay ho kutabti ma adi dhong tidan lay salaamo jartiyari mana yani hergele baryadaleedidom ni salaamo jartiyed kolka yani saas gofka obla salaamo asalaamu alaykum yala salaame gofka muslimka ola kulunta maayna sikergalisag baryadi salaameti guraayo oo kale rabiiti guriyaayo oo kale yani kolka maybu ahaa mana gidaalkin jarto adi fadaastan yeede sakbaryad i sakergali gidaalkin jarto adi fadaas laakin markii horeysa asalaamu alaykum waalaykum asalaam hose hayta markaas ato sehatan gidaalka koysa mana asalaamu alaykum ta la hormarisiye uma sa'ala huwa yani waa kay suaali yani uma saala kofka kofka hoob oo hataa oo ama ge yani waa kay gebsimika gana tartiiba walanki sheege masalan hadda kofkan gaalahay lanku muslim e bakinkooye kale mana kotuba salaamna ki bilaaw hayase haytan laki bilaaw ay aawhe salaamta asalaamu alaykum haytay walan sheege kor tartiib walan sheege kor mana salaamta asalaamu alaykum haytan e asalaamu alaykum kafaylahayn tartiib walan ere kor mana hadda rasuulka kofka sharaxi gaalahay ancimu sabaxan ermn subax wanaagsantis guulaysaraayan oo kale eri mana guulays hortasasaasaraayan subax wanaagsan walare yesiorma saasa eri jari mana iskolkoo maalinka gal yani waa kay wal istaage yani subax wanaagsan yalera mana fadhiista mahadsaniya leri jari hadi kolay silim keri moshi kolka yani masalan ba hade asalaamu calaykum bayale kolay silisaro maalime silim salaamay moshi uma saala yani waa masalan su-aali uma saala huwa lankin leeraw cuwaymir leeraw uma sa'ala nabiyu dheh uma sa'ala huwa nabiga su-aalay ha yani cuwaymir iyo su-aali can sababi majiihi majiii cuwaymir maya wahab bin cumer mahayn uma sa'ala huwa cumer su-aali huwa nabiya su-aali can sababi majiihi majii yani cumer wahab bin cumer cumer kooyawshay tawsiya su-aal cumerow may kasheenyeri macnaha faqaala cumayru cumer meray ma jitu makoyneri ila liajli ibni unugay dartislankoy arike oo haysatan waafe kafaala oo haysatan unugaas furashadiisankoy walfahme ugda horeba jibriil in sheegi wal ingrijeediis atin dhaanba jibriil rasuulka in sheegi sala allahu alayhi wasalam ayuba telefon samaawiye hadhi rasuulka yoba la in sheegi mana makuargabusgolku walaakin hada kan amrun amar waay yani merayna ma inkooy liya an unugay la inkooy faqal anabiyu alayhi salaatu wasalam ilahi rasulkameere kala ma jarto len unuga bal itafakta anta adi iyo wasafwanu iya iswaafagden cala kada wakada cala katli dilke iswaafagden ari rasulka adi safwan hado inti fadheerten maka binaasha fadheerten maatalene yani wa kay masalan ba ini muhamed dilshay aniha direeyi maalmadi tuhumeysadaayo arikay lang weydiyawnay liingmalay lang kasanayse weydiisada asa saas naakatalene kala maya yani unuga mankoyna bal unuga ankoysa sudaaf itasabta anta adiko wasafanu safanga iswaafagden cala kada wakada sadasa iswaafagden mana ala nakliw ana dilkiya iswaafagden waay faaslama cumayru cumer isla marki ba islaami may welay cumer merayha wa xiligaas majarn kala yani kala garaamkan oonaya isgaarsiintan e majarna xiligaas kalkun lang hado cumer hakudhagsa badanaayo friskus hakaade hakaade kahormaray arintaas ogaayin armajar sirlay bahayta aranta kusi i cumeerlay gabalka dhoomadeen sheekadaas yani waa kay masalan yani safwan iyo cumeerlay meelka dhoomadeen saasa kataladeen muhamed dilsi saasa kataladeen kalkan lanka sheegaw ma ay lanka rasuulka oo makarog todobel siye dermilanderera hortis warka in sheegaw ay kalkan simadira lanku sheegi macna kalkan yani mucjizi likulum iyo cumeer may wali walinsakaheliyen si gaalkasakaheliyen ba ad iyo hibaloa liideen saasya liidenlay manaa bes kolkan horey ku islaamideed manaa meeray walahi kuna gaala waa ku tansaleybu waqaala cumayro meeray kuna unhaani gaalad ena nukadibu naxnu nbeniyani ka adiga beniyani muxamadow bimaagyaki beniyani taati antadlakooyas bimaaglakooyas wali ad simidaliinkusheeni ad erta beenta waka erjarni laakin geeka beenta ntin haynata ogaadiyari mana walaakin se haada arankan kan e hada mru arintan tan eh anisaaan hatalini eh amrun aron way lam yatalic un daalacne alayhi cala lmri amarka korshay axadun of daalacdin jarn sirahayti ilaa ana anako cumeer ahaa wasafanuma lan kala daalacdin jarn kalkun samadila lakin kusheegi samadi wala lakin kusheega ini run esa hata ogaaday rumaayo horaa ku islaami wa cumeerki shalay kooyay rasuulka dulshayn kooyay waa ku isbedeli bes is markiiba ixsaana eh, lansoobi rasuulka meeray sala allahu alayhi wasalam yani faqala rasuulu sala allahu alayhi wasalam liasaabi asaabi rasuuli mayngaray sabihu akaakum walaalkin diinta baraari besa islaamay walaalkin diinta bara waqra-u akriya caleyhi calaa akaakum walaalkin cumeer ee korshay alqur'aana ka akriya qur'aanki barawl nagdi waabligo unfura asirahu kid isla gafaalin hata beesan kugaadatan unfuraan eli mana waaba islaam ogda walko lanka gaalka hoob islaamka gal wal hadhawaaye waa kay saaso kalkun lanki o nogshay haaye wahabka hata halan dhiyo eri mana halan dhiyo wa bacda rujuuci nagasho bacdishe bes onogshayn walan dhi sidee islaami bes nagdi kalkun anyaka kasugaay safwaanga meri kasugaay safwaanga may dadka insheekoyaaye mar dhow aran winga soote bishaariha soote kabishaaraysada ilahay mana mayliya muhamed lahadile leogda cumeera muhamed hadile wa leyi busun odayaalka hoob miila fedheedan kufaar quraysh ma bishaarayaaye mar dhow bishaari wingaas in lahay yani muhamed bilshay e, hadhow ya dhegi doontan war warsan faraxsiya dhegi doontan gaalada sheegi jari lankiisa diriniyoba islaamimakuarga mana wa bacda rujuuci nagasho bacdishe ila lmadinati madina lang nagdi bacdishe ya xasala may xasalay khilaafun khilaaf ya xasali bayna bacli lmuslimiina muslimiinta bacdigoodi dhahdiis iyo khilaaf hasali fi qismati lhanaaimi haniimiyaalo iibsadawsho iyo khilaafka dhi haniimadi oo bederna ku heli iya liskilaafi maalk maalka dhib badanyogda maalka iya liskilaafi ma iskhilaafay asxaabta qaarkoodi oo odayaalki e i dadki dhalinyarti iya iskhilaafeen dadki dhalinyarti merenun dadkan gaaladan oo uni jihaadnay uni jibini isin odayaalka isin reelay fadhiiden kaniimad walmarsin kusiya odayaalkina meren un ho on hadafane unisan taakuraynay un ho on hadafan isin walmajibifan unun kaniimada lanasa doodikadedi macnaha doodimay doodimaylambaade walba khilaafay walba asaabta dhadiyo di ilaahay waxyis markaa dijihay faanzala allahu tacaala ilahay maa dijiyay qatcan gooyow linazaaci doodiyeede silimgooy walilkhilaafi khilaaf silimgooy ilaahay maha dijiyay awala suurati lanfaal suuradun suurat lanfaal lera owlsha ilaahay hadiji yasalunaka nabiy llahi muxamed o may kuwarsadaayana can ilanfaali can ilganimati anfaal hadi hanimada lamajeed hanimi kuwarsadaayan hanimada salawelekadaaya ul dheh alanfaal alganimatu ganimada lilahi ilahiy ale warasuuli rasuulka le isin horta talaba makalidi usudhe talaba masinkajarta meliade ganimada ilahi i rasuul she le suma ku dhaha danki fado ilahi rasuul she usitiyey isimay walasana fataqu llaha ilahay koobsada waaslixuu hagaajiya data baynikum dhadin hagaajiya khilaaf khilaafki murunta sudhaafa dhatin hagaajiya waadicuu kudambooya allaha ilahi cabdiya warasuulahu rasuulalahi ala rasuul sha adiya in kuntum adiyatin muminiina ku muminiin adiyatin adiicu laha warasuula le ilahay na adiya rasuul sha na adiya mana inta shardiyo kok in jawaabtiye ha hormarti in kuntum muminiina hadiyatin fa adiicu hada fadi kon adiicu tordaanbala sheegi taasa jawaabtiye in kuntum adiyatin muminiina ku muminiin hadiyatin ilahay adiya rasuul sha adiya san horay jawaabta lakufaame xudifa aljawaab lidalaalati ma qablahu jawaabka walxadati ma qabligaas oo adiicu laha warasuulahu taasa tusiyaas fataalafat lquluubu quluubtiya inisdumuntiadi marba saasdheeri kalama lihiidin haniimam ku hadlo kortan ilaah iya rasuulshiya qiibiya boo dheri inisdumunti wa bacda an kaadad hiya quluubti marki sigdi bacdishe taftarigu hiya quluubti sabta quluubta asxaabta marki sabta sigdi bacdishe iya heliidi faahi fataalafat lquluubu quluubtiya inisdumunti bacda an kaadad hiya gulubti marki sigdi bacdishe taftariku hiya gulubti isha tabto marki sigdi bacdishe wataraku kutaben amra alghanaaimi animyaal karanteed iya kutaben lirasuuli rasuulka ambinaayem waay sala allahu alayh wasalam kutaben yani yaqsimu huwa rasuulka geebiyaw ha hanaaimtaasoy kayfa sidi shaa huwa rasuulka fadawna geebiyaw kamaa sidi xakama alqur'aano qur'aanka ilaahay ban xugmi sidiya kolkan haniimadi ka geebiyaw shay yani la nagdi waay ay yani wa fawafaqa rasuula rasuulka may waafagay ra'yu abi bakrin ya waafagi waamara huwa rasuulka may maray anlaa yuflita axadun axadun fakona ila bilfidaai furashada ay kufakon wa kana alfidaa furashada may bahaatay oo lanka gaalka wala gorgortamay lamasli walang haysa ilan dadka may buaha gureysday lisbahaay reer maki dadka roogan cumar say abubakar say reer maki dadki kukoyla muhaajiriin daangnagdeena an islaamana wadankilan kuburi maayin kalkun reer makidi quraysi oo dhadhafaali wal iskase ilmagaraley wal iskase lanki maal gabo lanki kal wal kase lanki kalkun maal qabo oo gaalada oo dhadhafaali kumide meelinka badan afar kun alakugaade gofki gofkoona may lakugaade hoob gana walji saasen haysan kun koo lakugaade kin hoosey kinka badanna afar kun lama kun sadi kun ilaa kun ankiyar mana wa kana alfidaa furashadu may haatay min arbacati aalaafin afar kun laakubilaaw mint ibtidaa'iyo gaaya ilaa alfi dirami kun diram dilkujeel intaasa yani lakufurgaayo a waftiba ama alfuqaraa dad kolku jiraana fakiirin eh oo gaalan eh lakafaalay galanto lakadheki wal iskufurgaayan nan dhabna salwelehayo eh ama alfuqaraa fakiirinta faman gof ala gofki yuxsinu huwa manka suubiya oo dadka lagafaali kumida gaalada kumida alqiraata walakriya carabi akriyaw she suubiya walkitaabata abtog suubiya axbar rasuul rasuulka siye sala allahu alayhi wasalam hu mankaasa siye casharatan tumanyo siye casharadaasoo min sibyaani lmadinati madina dhalinyarteed kumide taasa la siyaay wa lanki gaalay hoo mushrig oo dadka lagafaali kumide beerta iska furlawnan gabna may la dhiibay tm unuga la dhiibe reer madina may boda beer falate eyahay walquraal ma kasaan dadkin reer makiya walgorawka carabidi gorawsha iyo kasaayan iyo akrisantiya kasaayan dadkan reer belfaransisku ahayen walgorolaas makasaan kolkan dadki reer madine ah eh, ya ilbaxna yani waa diinta mayba ilbax ya kadhisanta diinta sidii eba mana ilbaxnama ilbaxnima kadhisanta ini la tacliimo wala barad may walay lambanti galin shay dheeri iya yani waa kay may lare agoondis dheeradaas lan walaha talagshal horumarahay maybua dhalankaasu masalan walbarashadaas talagshal hormare un hadi wadankan yani leeraayo rn leeraw walana noo kahormari may buagalank walbarashadana noo kahormari mana kolka walbarashada iyada muhim ase qoraalka gofku walbarado yani wa diin ilay haata iyo maadi ilay haato addunya wal kasaabsan oo lay addunya lay haada iyo wal aakhira lay haada wal qoraalka iyadlan baradeedan taylasa tan ilahay ba kadhaarade qur-aanka marki ko taadijiya ilahay meel noon wal qalami qalama kadhaarad ilahay mana qalanka noon yani may taas may iqra yani bismi rabbika aladi khalaqa khalaqa alinsana min calaqin ikra warabuka alakram ladi calama bilqalam ilahay l calama bilqalam qalamkaasa ilahay noon walqalami welkalan saasa la ilahay kolkan qalamkaas iyada muhiim ngay kolkan reer madina rasuulka markii aragi oo walba gorado korn aragi dadkan oo reer maka eh oo gaaladi e laaqafaali iyo awlaadi reer madina intin kuusiamerhan walbar si wallan gorow bara wal gorowki sugahay barashadiyeedahay tifaido badan ala kugaadi yani hata may hakubahay lang leeraw zayd zayd bin zayd bin xarisa zayd bin maya zayd bin sabit katib lwaxyi oo lanki markiden rasuulka waxyiga ngatugaay oo zayd bin kat zayd bin yani sabit leeraay katib lwaxyi zayd lfaralina lan kasaw yani wa masalan zayd kasoy wal qoraalki oo dadkaas baren iya ku tacliim gaabi marki dembe rasuulka sieraay haysi sala allahu alayhi wasalam yahudun afshohay inbaro eri manaha si sirtiyo i walaashon ogaad yahuud afsho loogudiya imbar yahuudina loogudiya bardi isla markii ad qoraalki dadkiyohay mila faaida ku gaadi kolkan tuman qof dhalinyar e eh, reer madiin e eh, walan dhiibe lankin gaalkin e eh, tumankun hoobad walgoro iyonyo walaftugo wala bars besmalko fada walka dhiyaaliley mana o fadaas wadankan nagdaas o fadaas on islaama destibiyal weelowna nagdi ilaa meeliyeede natiijadi meelo tacliimti o walgorowki awlaadila tacliimay reer madinaye maya kubay zayd bin saabit oo katibla waxyi rasulka markiden unagday waxyi dhow nabsugaay mana isla marki qolaal baradi hadan yani wa ka yahuda baroler isla marki habaradi yani walba yani tacliimta isku baradi kalkan loogada lasku barado loogooyinka lasku barad dhimale mana hadii mar lankaalmaysada diinta lankaalmaysada mana hadii balankagal aana dhibaato kalankanagdaan loogooyinka lasku barad dhimale laakin loogodanka fayl maybua carabi mana loogala barado loogotanka fayl tan carabi e tan kale addunya walaakuegagunishea laakin tan adini eh tan adinta kasaabsan carabid eh aakarana lugadalkaadla lugatlcarabi la faman kofal gofki yuxsin huwa manka soobiyaw alqiraata akriyaw soobiyaw walkitaabata aktugaw soobiyaw oo gaalka kumide dadklagafaali kumide acda rasuul rasuulka sihu mankaasasi casharatan tumon yasi min sibyaan madina madina dhalinyartood kumide liyucalima huwa manka sige gaalkaasi in tacliimo hum asibyan awlaad yaryar si walang abtuga carabidin bar mana wakana dalika tacliimu tacliimkasusa tacliima dalika tacliima tacliimtaso awlaadtaso isuwal gorawka barawye fida fida man manka furishadiisaada suaal asilatun hadi tan asilatun ti suaale wa ma khulaasatu ma aladigi warshay koobang may haadi xadata derisay bayna yani wa kay bayna a derisay a yani kay saas wa ma khulaasatu ma aladigi khulaasadiis may haadi xadata dersay bayna may horta maymsal sawaad miya ha hadalki jawaabti hor iyo katini roogdi yani waaki masalan ba sawaab yani marki la diraay bucisata bilxaqi walcadli su-aaliya ba weliba inshaagna ma siu kalku sarki hore iyo kanagdi ma khulaasatu ma aladigi warshaykoobang may haadi yani bayna sawaadin warasuul sawaad ibnu gaziya la saxaabig leraay iyo rasuulka dasiyo wali hadirisi warshe koodon may haadi taas warshe yani wakay reedanka nagoy ha ay yani wakay masalanba fama yani ma eraane waqafa arasuulu fi gazwati badrin biqaliibin biyadihi famara bisawaadi ibni gaziya wahuwa kharijun min asafi fadarabahu bilkasiibi bilkaliibi fii batnihi waqaala lahu istaqim istaqim ya sawad faqala awjaxtani ya rasuul allah wakad bucista bilxaqi wa maada facala rasuul rasuulka may fali sala allahu alayhi wasalam bilasra kuway laga faali may ka fali rasuulka sala allahu alayh wasalam istashaara rasuulu asxaabahu fima yafcalu biasraa bedrin faashaara yani waka ilaa aakirihi ayu ra'yin ra'yime waafaqa rasuul waafaqi aleyh ala ra'yi ra'yi abi bakrin bima bimada ibtada ibtada rasul rasulku may kufurdi alfugara ama alfugara faman yuxsin lqira'ata wlkitaaba acdahu rasul cashrata min sibyaan madina liyucalimahum wakana dalika fidahu mashruucaat waxyaalo lajidoy almashruucaatu islaamka diba saldhig bahelay madina balaseedi waxyaalo fara badan a lajidoy oo makalankajidoy orlaanga jari jarna mana may wala hada saldhigaar islaamka kolka wax badan walbadan alajidoy almashrucaat wayaal waya waxyaalo far badan oo la jidooy taxwiil lqiblati qibladii wareejiyawshe sawmu ramadaana bilramadaan soonshe zakat lfitri afurki zakadiis zakat lmaali maalki zakadiis salaat lciidayn lamadii ciido salaadiyo intaasa la jidooysanasa taxwiil lqiblati qibladii wareejiyawshe min bayt lmaqdis laak wareeji ila lkacba kacbada lang wareeji kacbad hodhaan maylin tukudaaye subanisheeno doone oo intii rasuulka sala allahu alayhi wasalam makaroogi kacbada lantukudaayo marki kalkun rasuulka madiina un hijrooday madiina seedi ya rasuulka ma intukudoo nagaday yani bayt lmaqdis qiblat lambiyaa ambiyadi ilahay ambiyadii rasuulka kahoreeyen qibladii omay haytay bayt lmaqdis qiblat lambiya leraw meela kalka untukudoo nagadi ilaa tomon ili bilood ama tomon i todob bilood oo kale meela ntukudaay halsin i walba jiraan iyadaha kolka hadal wareejiya taxwiil lqiblati ibladi wareejiyawshe ila lkacba kacbad min bayt lmaqdis laad wareejiya ila lkacba lan wareejiya hada maxalu wa sawmu ramadana biramadan soonshe hada maxalu zakat lfitri afurki zakadiis gagarsoontin arani hada maxalu zakat lmaali maalki zakadiis hada maxalu salaat lciidayni lamadi hanagnagdaayan salaatiyo ciidlfitr ciidlalha niilin alkijidoy madina alkijidoy mil lakicidaysadaayo nakakulmaayo nakafaraxa muslimiinta maka maabajarneba dadoomadaayo le maka markidogan fi sanati sanadii athaniyati lamaad min alhijra hijrada sanadki lamaad yataxawalat alqiblatu qiblidiiya la wareeji taxawalat alqiblatu qibladiiya wareerdi min bayt lmaqdis iya wareeji ila lkacba kacbada lahan wareeji ame bacda an dalla lmuslimuna muslimiinta marki haadan bacdishe yastaqbiluna qaabilaayaan bayt almaqdis bayt maqdis qaabilaayaan bacdishe sitata cashara shahran tuma in lix bilood tuma in libibooda may lan bayt lmaqdis lan tukudaayay hata kolkan wareeji kacbad wa fi shahri shacbaan bilin shacbaan unan kasaano shacbaan may buahaan bilo denb shacbaan denbua carabida manaa bilo hore oo shacbaan hore unerana rajab yalan kase bilo dembe shacbaan lan wa fi shahri shacbaan bilin shacbaan ya awjab oh, allahu ilaahay may waajib welay sawma ramadaana ramadan soonki farlo iya waajib weli cala lmuslimiin muslimiinta kawaajib weli soon ime lawaajib weli hadi lakera taaso macnaa shacbaana lawaajib weli wala lan waajib weli lima soonka faidada laymay liyaduuga si inda dhamiyo asaa'imu kana sooman inda dhamiyo shidat aljuuci walcabash gaajada iyo oonka dorsanaanteeda si inda dhami oo fatalinu reed may faide kalku meelo taw barashe kakooyaasa fatalina nuglaato nafsulhu nafsu saaini saainka nafkis nuglaato reed wayatahadaba khuluquhu dabeecadiisna saafa garawt fayashala reed may sehel nagade calayhi cala saail badlu sadaqaati sadaqyaalo dhiibo sheensehel nagade ilan gaajo kofkun hoob gaajiban kasaan wal gaajode mugabogda kofkun hoob wala amayo wala iswadamaayo saas iy wilishay kor gaajin aragna lankontaknimadahayo gaajo haysa makudangadayo magnaxriso mana laakin hoob gaajo naftiyad aragdon kolkan yani muslimiinta may lambahanya islaamka diin lislami may kadhinya diin lmucaawana diin ltaxabub saasa kadhiginya mana diin lmawada diintin saas diin lis jeeladayo dadki muslimiinta isjeeladan inis naxriisan kan walaagohaysa kankalan kaalma lambahanyi kan hoob dashaydan si kankal dabshayshada lambahanyi linis kaalma lambahanyi diintin saasa kadhisan diimo kal saas malkelaw gaalada manaa dintiyo kaalmo majart kaalmayo majart mana waxyaala yani saasu masalan lambalasa isla rooralegy yamin ma yani iskaalmayo muslimiinta dhadiyo ay majart sadaqilisiye zikilisiye walinas naxariisatan majart mana kolka ilaahay nayba yani kadaray ini lanka gaajaysan lankan soom oo busu soom may dareeme geeka dhan walanaan oonga dareeme gaajo dareeme maha gaajadaasi oonka sooba dareema nafis nugladas lanki nabeecadisna sihda nagdaas may infududadasani waldiib may walinay ogaade shalay adasoonti anung magaajir madaami ha lankan walaalka makunkusuna kuley gaajida nga hayte walsi kalkan waldhiibowka anfududaade mana waldhiibowka anfududaade tacliim wa tacliim dadka muslimiinta dhadi la tacliimaw si walinaskoobadan daraadiye saas daraadiye nay baragaasa kosko yani waki masalan bahoobusu gaajado sooma ini gaaji jarta dareemo yani waki saasu dad badan an kaalmaya maqrib kooblager waa ku ay ila furay lay mana ay ila furay lidaas badana weli wakti talaamid mana tacluq ma hela jarana un geeki kana marki soon la dirday tacluq la helaayo mana may wale qofka ogdahoob geeka soomo gaaji dareen irowka untusku roogo idan lahayn hoob arag yani waa kay lanka usun sidii talay masjid geekan gaaji sila sun wallaan man ahaha haba hirow ila furaase tacluqa la siiya mana markaas bilisa ma laanlayba yani tacluq la hele bes kalsun oob geeg sacluki wado soonka ladeer soonki hoob lakubaa kalkun waaye soonki dhamaad hay intafeedas iyakilay mano ado ra intafeedas anu ahaa saclug magabne iraabtalay milo walkera isku <laughs> kooyo haye iya horlay saclug iri lankan hele mano kalkun saasu mana saas may lakaheli gaajiri lanka hadgali mana hamari iya lakahele mana kalkun reed yani waaki masalan saaso ilahi inkasar galay muslimiinta inisgalan gobodan yani inkasar galayo ini lasooma soon kasay wa fiha fi sanati thaniya sanada lama qaadiya wa wajaba lahu ilahay may waajib wali zakat alfitri afurka zakadiisa afar lo waajib wali raxmatan liajli raxmatin naxariis darteeda bilfuqaraai fakirinta lag naxariisaw walmasaakin lag naxariisaw walducafaai dadka laciifinta lag naxariisaw i wasadan duudow lixaajatihim xaajat lfuqaraa walmasaakin laduudow i walidkhaali sururi farax ini langiliyo calayhim cala alfuqara walmasaakin fakirinti masaakinti ducafadana farax langili antaasa ilahay waajib weli wa fiha fi sanati thaniya sanad lamaad dhahdiye wa wajab allahu tacaala ilahay nay waajib welay zakat alamwaali maaliyaalka zakadiyo wa icdaaha icdaa yani wa icdaaha icdaa alamwaali maaliyaalka zakada siyawshe lilasnaafi sinfiyaalada siyaw asnaaftaas oo asamaniyati siyeska litadumasin daaimto almaxabatu isjeelan daaim bayn alagniyaai dadka taajiriinta walfuqaraai bayn alfuqaraai fakirinta dati isjeelan daaim fayatacaawanu iniskaalmayan wayatanaasaru iniska gargaaran wayantadima alamnu amnigana nadaam nagdoosnaado mana wa fiha fi sanati thaniya sanadka lamaad datisye sana huwa ala maydidooyey salaata alciidayni lamada ciido salaadiyo liyatamakana si in abnaa lbalad lwaxid beled halinka awlaadis dadka ima kansadaw min alijtimaaci kulon ima kansadan fi yawmey ciid lfidri wa ciid lalaa ciid lfidr iyo ciid lalaa lamadiya yomna unkulmaaya muslimiinta intaasalinjidoy fi sanati sanadi athaniyati lamaad min alhijra hijra sanadki lamaad yataxawalat lqiblatu qibladi wareegdi min bayt lmaqdisi bayt lmaqdis iyak wareegdi ama taxawilat ilqiblatu qibladii laa wareerdi majhulan binay mis mustama lama taxawalat ilqiblatu qibladii wareerdi min bayt lmaqdis bayt lmaqdis ak wareerdi ila lkacba kacbadii han wareerdi wa ame bacda an dalla lmuslimuuna muslimiinta marki daa'imen bacdishe yastaqbiluna qaabilayan ahaadeen dalla sidilakwe bacda an dalla lmuslimuuna muslimiinta marki ahaadeen bacdishe min akhawaati kana waaha yastaqbiluna qaabilayan ahaadeen bayt lmaqdisi bayt lmaqdis qaabilayan sittata cashara tumun ili shahra mishaar tumu ili bilood ama tumitooda bilood riwaayaatka xadiis iskhilaafaya tumu ili bilood ama tumitooda bilood marki baytulmaqdis daabilaayen bacdishe oo markasta rasuulka may jeerayey ini lang wareejiyo kacbada lang wareejiyo ahe ma yani saaso wala oo hadda baytulmaqdis rasuulka maki madina seegi oo baytulmaqdis usu kibladaas untukudo unnagaday meel untukoy lang arig may bua may lahadumaay nimanka yahuude ahlu kitaabka ahlu kitaabka ibladi may haytay baytulmaqdis kalku ama yani homgo islaamka galaayanba yahuudum oo madinada islaamka galaayan yala lahay hadii marda islaamki lakuguursada islaamka galaayan lakuwaayo wala fardi fardigoalinarinkosay maahin lang islaamka gal yahuudi lakuwaayo kalku hortub rasuulka kacbadiis may haytay yani kacbada ibladiis hayt kacbadi alan wareeji markaas marki damreed mana wa fi shahri shacbaan bili shacbaan tahdiye oo soongna galahay ya awjab allahu tacaala ilahay may waajib weelay sawma ramadana ramadan bilileraw sooishe cala lmuslimiina muslimiinta korsho ka waajib weeli liyaduuga si si indhadhami daraadiye asaa'imu kan sooman indhadhami daraadiye shidat aljuuci gaajada dorsanaanteed indhadhami walcabashi shidat alcabashi oonka dorsanaantis indhadhami macnaha tooba taasba dhadhamiyo gaajini jarto ba yani oon jarooba dareema may suubiyarid fatalina reed nuglaadaso nafsuhu nafsu saaimi saaimka naftis nuglaadas wayatahadaba saafa nagdaw khuluguhu khulugu saaim lankasoomun dabeecadii saafa nagdaas fayashalu reed fudeed nagdaw caleyhi cala saaimi saaimki ordaan wadhiibn lahin e fudeed nagdaas badlu sadaqaati sadaqyaala dhiibowsha fudeed nagdaas dhib faididaasa yani saaimka soonka lanfarweel wa fiha fi sanati thaniya sanadka lamaadatis awjaba e allahu tacaala ilahay may waajib weelay zakat alfitri afurki zakadiisa waajib wali raxmatan liajli raxmatin naxriis darteed oo bilfuqaraa fakirinta lag naxriiso zakat lfitr dagarsoonkaasa ilaahay farbeeli naxriiso manaa yani wa lista raxmatan liajli raxma naxriis darteed ilahay naxriisaw bilfuqaraa lag naxriisaw walmasaakin wa bilmasaakin lag naxriisaw wducafaa wa bilducafaa daciifinta lag naxriisaw i wasadan duudow darteed lixaajatihim xaajat lfuqaraa walmasaakin fakiirinti masaakinta xaajadi ana laduudo i wali idkhaali sururi farax ini langeliyo calayhim cala alfuqara walmasaakin fuqarada i masaakintana farax langeli maalintaas may wele yawmlfarax waay maalinta ciide yawmlfaraxu kolka hadii fakiirinti gehamin yani wakay masalan biyon maalintaasoy yani suugsado lay ka jiraan faraxdi makuigaadaya kolka maalintaas suugso kuherena daraadiye iyo zakatulfitr lankijidoy masaakinta la siye fakirinta la siye bes yo zikadiya aruursadaan dagarsoonki yeediya kalkunka gadaayan wala imbaahanyin faraxga dadka kulagi gaadayan maalintaas wareeg kufadheedayan mana taasa langasargali mana fasadan lixaajatin danti ayniliduub yani yoona faraxlan gelisada dadka taajiriintan farxayan fakirintanan faraxan dagarsoonkaas lansi yoon taasa ilahay inkatargali wa wa fiha fi sanati thaniya sanadka lamaad dhahdiis ye awjab allahu tacaala ilahay waajib waali zakat alamwaali maaliyaalka dadka dhaban taajiriinta zakadi waajib wali iwaay zakada manaha maalka leraw maalka yani waa kay masalanba wali oo yani waa kay masalan na saakid iyo naadiya lang iibiya maalka maalka may lang iibiyay naadib koo hadalaw isaakid koo aamusan lamadaasa lang iibiya manaha saakid kan aamusan maybwa kan jeebka la galalaayo hoobad walanbahata jeebka kurhoorayo saasa macnaha walkalkin goblaan nisror masikal walkin goblaan jeerka kuror kugahal mana kaaso mana besidi deerti dolarki walidhimadaas be somali hada besiyal kaaso mana saakida lere besu amusinyin maalo waan amusinyin mana yo amusinyin le walkin goblaya naabig nusuna may maashidi loodi irinki geeli walhadalaw mana kolku yani reesaaso kolku maalkaso zakidis ilaahay waaji waale ilahay wala aruriye muslimiinta taajiriinta laku aruriye ay lasiye وaicdaaha awjab alahu ilahi waajibwali icdaaha icdaa alamwaali maalayalkas la aruuriya ini la siiyo lilasnaafi sinfyaala la siiy ilahi ya sheegi dadka la siiyo asnaafi atamaaniyati siyaska hayan inama sadaqaatu lilfuqaraa ilahay dorwed siyaska sinfe la siiya mana kolka hadii marba taajiriinti muslimiinta hayan malaha kubaad dadki faqirinta hayan sikidi lisi meeli may koyaas dadki taajiri faqirinta hayan may ngaragaayana ini hantadan wal ku leyin may wali fi kuli sanati walalkusiyahay insaankan sugan camira lanka fakirka ma indareeme ini usub wal kuley may wali baridinba wal halkusiyo liley baridinba ba wal halkusiyo liley kalku badbaadiye kan may walang heli imeeraw may wali walaalshay baraba wal sii doon baraba wal sii doon may merikoes kalku isjeelan ki fakirkahay ki taajirkahay isjeelalaaya mana may wali kan fakirka usunu danlehd haysan ma may ngarag haye eh meelin walalka dadgadayo ganacsigan dadku wala haysada ini walkule baraba wal kusii doon jegib al kusii doon hadi si lankasargali lansii fadiyo manaa laakin hadi dhibka yaaloma eta sida lankasargali zakidi dadma lansiya may hadi dadlan sii fadi isjeelan in maxabi dadka muslimiinta iya dhiibahay kalka lanka fakiirka hadi marba sakdhimadahay wal lansiyaan zakidi dukaaminki buuhaan lanki lasiihayo lang ogaay lama lanki fadawnay goon ahaan saaxibsha ela walsasiisadaayo lanku baraabis walsiyaayo lanki fakiirka maskiinka walba lansiyaane yani saas kakumaykoyase ismiban ionayo ilaa hata lanki fakirka hay adi fursadan hel maalka koo dhac mana laakin hoobus yani wal kusiihay may marga ini hantada wal kuley mar dembe wala kusiya may kadadaala kalku si inbedbaadifadi iwal isjeedade in isgargaaraya saasa ilaha inkatargali mana hadi si lin dhiiba fadi mana si ilaha inkatargali saasa hay kan fakirke muslimke kan muslimke lanool kan oo taajirke lanoolal saasa lankatargali mana wafiha fi sanati awjab allahu taala ilahay waajib wari zakat alamwaali maalyaalki zakadiya waajib wari wa icdaaha icdaa alamwaal maalyaalka in lisiyo lilasnaafi sinfiyaalsi asnaaftaas oo asamaniyati siyedka litaduma almaxaba isjeelansin daaim ay isjeelade bayna alagniyaai dadka taajiriinta walfuqara bayna alfuqara dadka fakirinta isjeeladansin daaim oo reer fa yatacaawanu inaska kaalmayaan han fakirka han taajirke wayatanaasaru inaska gargaaran wayantalima n tooso almn amnad mtixim n tooso man saasa ilahi kasargari wa fiha fi sanati thaniya sanadka lamaad yasana allahu tacaala ilahay ma jidooyey salaat alciidayn lama ciido salaatiyo jidooy lama ciidood maylin jidooy muslimiinta islaamka ciidiyo gaban lamadaas ciidood lamadaas ciidood beseya gaban islaamka lamadaas ciidood kalkun wala linjidooy may ini muslimiinta is aragan makaanko lakukulum binaanko di amnabi jiro dhibaatan jar muslimiinta dhon binaankoon iska seedaya meela kutukudaya lan halsin adigsini saragna meela saragaasa ah, isbaraki meelalka sameeye muslimiinta isjeeladayan jisalahasagaade faaidadaaslan kasargali mana wa fiha fi sanati taniya sana allahu tacaala ilahay jidoy salaat alciidayn lamid ciido salaadiyo jidoy liyatamakana si in makansadan abnaa lbeled lwaaxid beled halinko dadshay sing makansadan abna mana dadadkilalangijed bered halinko dadkay sing makansadan min alijtimaaci kulan umakansadan fi yawmey ciid lfidri ciid lfidr iyo wa ciid lalha ciid lalha lamadiyo yom kulumaan oo binaanki kulumaano meelo maxabi iyo isjeelan kudhalato lis wado ido lisjeeyo busuki iyo biyo liswaraabo yani udxiyada hilibka lislaamo yani waki masalan masaakinta majidite lankakaalmayo saasa lankakadgali mana muslimiinta sieladan mana asilatun hadi tan asilatun fi suaal wa mataa goorme taxawalat lqiblatu qiblada wareegsi ila lkacban wareegsi fi sanati taniya ln mataa wajaba somu som amay waajibi fi sanati taniya mataa wajaba zakat lfidri amay waajibti fi sanati taniya mataa wajaba zakat lamwaali fi sanati taniya mataa sunat salaat lciidayn salaat lciidayn ama lijido fi sanati taniya lakuliso khulaasatu sanati sanadii warshe koobon sanadii ataniyati lamaad warshe koobon fi sanati aniyati sanadki lamaad yaxadaat may hadarisay azwat wadan makaanki wadan leraay azwadiye wabuad aazwat buad buad makaanki leraay azwadiye walcushaira waazwat lcushaira cushairi azwadeed wabedrin waazwat bedrin ula bedrin ula azwadeed wagargarati waazwat gargarati lkadri azwadi leraay hadarisi walam yakun mahaane fi ljamiici haan dhamaanti mahaan xarfun xarba mahaan intu azawaade oo rasuulka weerarka gaadi xarba madhin wa fiha fi sanati haniya sanadka lamaad batiya waa xadatan ma darisay gazwatu bedrin اlkubraa gazwatu bedrin اlkubraa ayaa dariski id waktiyaa dariski kharaja rasuul sala الlahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay bahay liyactarida ini yani jidgooyon umbari ciidan safaray jidkan gooy ciirtaas oli guraysin gurays lesa wamacahu maca rasuul rasuulka macashayni iyin salaatu miatin wasalaaثata cashara sadex boqol kum iyo sade rajula min rajulin macashayin walama calima quraysh quraysh marki ogaatay bikhuruji khuruuji nabi nabaga bawshi ogaatay arsaladiya quraysh dirti sitata miatin wa hamsiina rajulan lix boqol i konton rajul ya yani waa kay quraysh dirti wa yani waa kay masalan walama calimat qurayshun quraysh marki ogaatay bikhuruji khuruuji rasuuli rasuulka bawshi marki ogaataya arsalat qurayshun quraysh ya dirti tisca miatin a saas ma tisca miatin wa hamsiina lafade mana sita sitata miatin al tisca miatin wahamsiina sagaal boqol iyo konton of yadersi waay sagaal boqol iyo konton ahay bedrsaasnakamar yani tisca miatin wahamsiina sagaal boqol iyo konton yadersi rajula min rajulin rajule faqatala rasulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki la degaalami hom mushrikiinti la degaalami hata nhazamo mushrikiinta ilaa jaban hata nhazamo mushrikiinta ilaa jaban wakutila may la dilay minhom min almuslimiina minhum min almushrikiina dheh mushrikiinta halku mid may la dilay sabcuuna todobaatan iya la dili wautira may la gafaalay sabcuuna todobaatan oo gaalada la gafaali walam yuktal maldilna min almuslimiin muslimiinta halku mid maldilna ilaa arbacata cashara tumi afar hijran min rajulin ama waqad hatama arasuulu sala allahu alayhi wasalam waqad xatama waqad xatama arasuulu rasuulka iya waajib waali wajaba xatama wajaba kadig wakad xatama rasuul rasuulka waajib weli sala allahu alayhi wasalam altidaa furshi waajib weli cala lagniyaai dadka taajiriinta korsho iyo furshi kawaajib weli fastadat qurayshum quraysha furuti yani quraysh may furutay hum ay asraaku ila gafaaliya furuti ama alfuqaraa faqirinta faqirinta oo mushrikiinta kumide fafida fida fuqara faqirintaasay furshidi may haatay tacliimu sibyaan lmadina madina awlaadiyo yar yar tacliimawsho algiraata akrisan ka tacliiman walkitaabata abtuga ka tacliiman wa fi hadi sana sanadan tan e dhahdiye yaxadasat may hadiristay gazwatu bani kaynugac yahuudi banu kaynugac leelay gazwadeed wahum banu kaynugac dadkin sheegaw qawmun qom oo min yahuudi lmadina madina yahuudeed kumid kaanuu khiyaaneen alcahda balanki rasuulka lagali khiyaaneen faxasala rasuul sala lahu alayh wasalam ilahay rasuulsha shiri hum qoomkiya shiri wadarada huwa rasuulka buri hum qoomkiya buri min almadina madiniya ku buri qoomka yahudaha banugaynuga alira wa fiha fi sanati thaniya sanada lamaad ya taxawalat alqiblatu qibladii wareegti min bayt lmaqdis wareegti ila alkacba wafarila ay wafarila walfarl eli furila faadada wafarila sawmu ramadaan famajhul way wafurida sawmu ramadan ala fard weli wazakat lfitri ala fard weli wafurida zakat lamwali ala fard weli wasunat may lijidooyey salaat lciidayn lamadi ciido salaadiyo ciidulfitr ciiduladxa lijidooy watazawaja caliyon cali ya guursaday fi hadi sana sanadkan lamaad bifaatimata radia allahu tacaala canha faatimat lbatul faatimat zahra ya guursaday ibnat nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka riitise wacumruhu cumru caliyin cali markaas cumrishay may haayay ixdaa waishriina labaati ko sanatan min sana wa cumruha cumru faatima faatima cumrishana hamsa casharata tum ishan sanatan yajardi wa fiha fi sanati yani sanadkan fi sanati taniya ye dakala rasuul rasuulka gali sala allahu alayhi wasalam oroosi bixdata aisha oroosi sanadki lamaada aisha rasuulkana oroosi marki bedelka kugoy wa sinuha sinuha aisha aisha sanadiana izaka waktagaas tiscu sanawaatin sagaal sana jarti yo sagaal sana jarti iyo rasuulka oronsi laakin sagaal deediyela sagaal jarti ma bidaantiena gabratungisiyo jarta oo kale haytay wa fi hadi sanati sanadin lama sanadkan kan edatis yatawafiyad may la oobsaday sanadkan lamaad ruqiyatu bint rasuul sala allahu alayhi wasalam rasuulka sala allahu alay wasalam aritis ruqiya eh zawjo cusmaan cusmaan zawjigisa cusmaan awjihiis la oobsadi rasuulka oo beder jar hataa cusmaan mayla sheegay radi allahu tacaala canhu beder dadka kugigaagjar may walay hogi jirnayt xanuunsanayti rasuulka meeraiitayla ing markoy nhooga leri manaa saasalka dhaafi sihimki dadka oo higahalangnada leta leri kalkua roogi oo kala limid may walay hogiyalka dhaafi markadaay oo rasuulka on koyna hortigsa duugi hogi hortigsamati manaa ritis hortigsamati laduugi usoo kasbu jar manaa asanatu thaniya min alhijra walahu alam